alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay adilada baabka baabu maa jaa fi dabxi ligayr illah waxay noo harsanaa hal xadiid adaliil raabicu buu uhi daliilka afraad can طaariq bni shihaabi waxaa laga wariyay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay qaala uu yihi dakla اljanة jannada waxaa galay rajulu nin fii dubaabin ay bidubaabin bisababi dubaabin duqsi sababtii buu jannada ku galay wadakala naara naarta waxaa galay rajulu nin fii dubaabin isna duksi sababtiibuu ku galay qaaluu waxay idhahdeen wakeyfa dalika arrinkaas siduu u dhacay ya rasuul allah qaala wuxuu ihi mara waxaa soo maray rajulaani laba nin calaa qowmin bay soo mareen dad dadkaasoo lahum iyaga usugnaaday sanamun sanamkaasoo laa yajuusuhu aanu dhaafin axadun qofna xataa yuqariba lahu ilaa uu u dhaweeyo macanaa uu ugu dhowaado shayan xataa yataqaraba ilayhi bishay ilaa uu shay sameeyo sanamkaa uu ku weyneynayo oo ugu dhowaanayo faqaaluu waxay yidhaahdeen dadkii sanamka lahaa axadihimaa labadii nin midkood qarib samee waxaad sanamkan ugu dhawaata qaala wuxu uhi laysa cindii agtayda ma yaalo shay-un shay shaygaasoo qaribu sanamkan aan u dhaweeya qaaluu waxay yidhaahdeen lahu isaga waxay ku idhaahdeen qarib dhawee walow dubaaban walow kaana maa tuqaribu ila sanami dhubaaban waxaad sanamka u dhaweynaysaa haba noqdaba duksiye faqaraba dubaaban duksi ayuu dilay dilistiisa uu sanamkaa ugu dhawaanayo qastigu u dilay ay tahay inuu sanamka ugu dhawaado fakhalow fakhalluu sabiilahu fakhallow sabiilahu waddadiisii bay u baneeyeen fadakhala naara naarta ayuu galo ficilkaasbuu naarta ku galay wa qaaluu lilaakari kii kale waxay ku dhahdeen qarib samee wax sanamkan aad ugu dhawaato faqaala wuxu uhi maa kuntu ma ili inaan ugu dhawaado liaxadin axadna shay-an shay ama liuqariba inaan u dhaweeyo liaxadin axadna shay-an shay axadkaasi axadkaasiyo duuna allaahi caza wajala ilaahay aan ahayn fadarabuu cunuqahu qoorta ayay ka jareeno fadakala aljannata jannada ayuu galay rawaahu axmed rawaahu axmeduda waxaa laga fahmayaa xadiidku inuu yahay mid ku qoran musnadka axmed waayo waxaa la yaqaanaa fi istilaaxi lculamaa haddii la rawaahu axmed in xadiidkaasi saa marka la ilaaqo musnadka axmed uu ku yaala arrintanna musanifka waxaa uga horeeyey lagana yaabaa inuu ku raacay ibn اlqayim kitaabkiisa aljawaab اlkafi oo isaga ayaa xadiidka sheegay maczuwan ilى اlimaami axmed isagoo xadiidka imaamu axmed u tiiriyey arrinkuna sidaa maa xadiidku musnadka axmed kuma jiro imaamu axmed xadiidka wuxuu ku wariyey fi kitaabi الzuhd mawquufa calى salmaan isagoo hadalkii salmaan hadal nebi aan ahayn min طariiqi طaariq bni shihaab can salmani alfarisiy min qowlihi wasanadu صaxiix isagoo hadalkii salmaanayo sanadkuu صaxiix waxaa kaloo wariyay abu nucaym fi اlxilya wbnu abi shayba fi musanafihi sheekh اlalbani raxima اllahu taعala xadiidkan qadiyadiisa wuxuu kaga hadlay kitaabka aلضaciif xadiidka shan kun sideed boqol iyo sagaal iyo labaatan halkaana wuxuu ku xusay arrimo la xidhiidha kitaabu tawxiid waxaanuu yihi hadalkiisa uu ku bilaabay wabiljumlati fi xadiidi صaxiixu mawquufa calى salmana alfarisiy radi allahu canhu xadiidkan sanadkiisu waa saxiix lakin isagoo ah hadalkii salmaan إلا أنه يظهر لأنه من الإسرائيلyaaت التي kانت تلقاها عن أسyاaدi حينma kاna نصرانيا waxaa sii muuqata inuu kamid yahay hadalkan سلmاn إsrاaيلyaaتka kuwii u adoonka u ahaan jiray markuu نصrاaniga ahaa uu ka qaatay ama uu ka maqlay inuu kamid yahay lakiin halkanina markaa xadيiث maha weyaan macnheedu marka wa la sweydin kara maxaa sababay wey albaniya inaad أحاديث daciifada ad ku takriijisay inaad ku darto laqad kana daaci ilaa takriiji huna wabayaani kowni mawquufa anahu kahara su-aal canh laba sababood buu sheegay sababta koowaad aada baa lai weydiiyey bu uri fi kathiir min albilaad alislaamiya sababta weydiinta badan ay ka dhalatay oo sababta labaad uu sheegay wuxu uhi wadalika dakarahu limaamu muxamed ibn ab wadalika lianahu dakarahu limaamu muxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala في kitaabihi naafic atawxiid waayo maxamed ibn cabdilwahaab baa ku sheegay kitaabkiisa waxtarka badan la haha kitaabu tawxiid marfuuca maczuwan liaxmeda isagoo ka dhigay hadalkii nebiga soo arkaysa dee wuxuu yihi can طaariq ibni shihaabin ana rasuula allah taasuu musanifku u dhigay imaamu axmedna raximah llahu tacaala deetana hadalkii sheekha ayuu sheegay wuxuu yihi intaa dabadeed shaarixa kitaab tawxiid oo ah sheekh sulaymaan oo ah xafiid lmusanif ayaa kitaabka tayasiirka ku yihi hada lxadiidu dakarahu lmusanif maczuma liaxmeda waadunuhu tabica bna lqayim fii cazwi liaxmeda ictiraadkan iyo intiqaadkan alimaam axamed cabdilwahaab xadiidkan lagu intiqaaday qaabka uu udhigay waxaa sheekh األbاni ugu horeeyey xafid الmuصنif oo ah sheekh sulayman iبn cabdالlah oo tilmaamay inuu imaam aحmed u tiiriyey waxaan u malay inuu ku raacay iبn الqayim waxa uu yihi markaa caswiga arrimaa ku jira arrinka koowaad waa qowluhu yarfachu waa khaطأ waadix kama tabayana min تkriijina hada in xadiidka marfuuc laga dhigo la nebigaa hadalkan yidhi oo sheekadan ka sheekeeyey waa khalad cad buu leeyay xataa fi kitaabi zuhd imaami axmed iyo kutubta kale toona kuma yaala salmaan isagoo dhaafsiisnayn buu ku yaalaa waayo culimada qaarkood baa markaa yihi xukmu rafci buu leeyahy oo dee wuxuu ka sheekeynayaa waxaan ra'yi iyo waxaan lagu keeni karin oo qof baa jannada galay ficil uu sameeye ku galay mid baa naarta galay waxaas wax laga ijtihaadi kara maaha marka xukm rafci buu leeyahy liana fiihi ikbaara can geybi laa yajrac caleyhi صaxaabiyu ila bitawqiifi min nabiy sala اla alay slam lakin صaxaabigu markuu idhaahdo hadal aan ijtihaadku majaal ku lahayn in la ihahdo xukmu rafci buu leeyahay waxaa shuruudiisa kamida anlaa yakuna صaxaabiyu miman curifa bilakdi can bani israail inaanu saxaabigu ka mid ahayn saxaabada lagu yaqaano reer banu israail inay wax ka wariyaan calaa kuli xaal xadiidkani maaha xadiid nebi oo marfuuca sariixa waa hadalkii salman alfarisi ilaa salman alfarisina sanadkiisu waa saxiix weyi dakla janata rajulu fi dhubaabin ay bisababi dhubaabin oo fi macaani bay leedahay minha waxaa kamid ah asababiya sida lagu xusay xadiidka bukhaari uu wariyey nabigu ui daklat imraأaة annaara fi hira e bisababi hira fidu maana sababiya ayay noqota marka dabxuhu dubaaba ama qatluhu dubaaba lisanami huwa sababu fii dukuulihi naar wey dilka uu dilay duksigaas isagoo sanamkaa ku weyneynaya ayaa sabab ah inuu naarta galo kan kalena diidmada uu dilay baa sabab u ah inuu jannada galo taasina waxay daliil u tahay ana sarfa shay min alcibaadaati wain qala ligayr illahi fahuwa shirku muujibu lifaacilihi nnaar shay cibaadad ka mida ilahay cid aan ahayn in loo leexiyaa haba yaraato cibaadadaasi walow qasti quraba ha noqotee waa shirki qofka sameeyey naar inuu galo u waajibinaya labada nin suu sheegay rasuulka ah, xadiidku uu sheegay ama salmaan uu sheegay dad bay soo mareen sanam le caadadoodana waxaa ka mid ah ahayo dhaqankooda sanamkaa qofna inaanu dhaafin laa yamuru axadu bihada sanam wayatacadaahu ila bacda an yuqadima lahu qurbaana qof kasta oo soo maraa ma dhaafi jirin ilaa uu sanamkaa wuxuu ugu dhowaanayo uu sameeyo may deen jirin qofku ilaa taa u yeelo fa qaraba dubaaban kii koobaad duksi buu markaa sanamka ugu dhowaaday kayfa qarabahu duksi intu soo qaaday buu agdhigay maya qatala dubaaba qurbaana lisanami duksi buu dilay isagoo u dilay weyneyn uu sanamka ku weyneynayo o ugu dhowaanayo waxaynu xusuusinaysaa masaladaynu ka hadlaynay addabxu fi hada albaab waa inagi nihi waa ka caamsan yahay dabxiga ay fuqahadu ku sheegaan fi kitaabi الsaydi wاlacima oo xayawaanka haddii la dilaba noocu doonayaba ha noqdee qasdiga loo dilayaana uu yahay tacdiima wataqaruba ligayr اllah wa dabxu ligayr اllahi halkaas ayaanu xadiidku baabka ka waafaqsanya duqsiga ma gawricin wax la gawraca maaha xilibkiisa lacuna maahe qasdiga markuu ku dilay buu noqday dabxu ligayr illah marka waa iska sii daayeen kaas naar buu galay fadakala naar daahirka xaalka ninkaasina waa maxay anahu kaana mukrahan soo ma inay khasbeen daahirkiisu wey markaa qof la khasbay ficil lagu khasbay siduu naar ugu galay baa imanaysa culimadu taa waa isku khilaafeen fi takriiji xaali hada الrajul aw tawjihi xaali hada الrajul calى aqwaal qowlka kowaad waa la ha ina اlicdaara bilikraahi min khasaaئis umat اlislaam walam yakun ilikraahu cudra fi xaqi اlumam الsaabiqa qofka in ikraah iyo khasbitaan la khasbay oo la dirqiyey loogu cudurdaaraa daaraa ummadda nebi maxamed mid ku gaara wey ummadihii hore ikraahu cudurdaar uma ahayn waxaanay daliishadeen aayadaha ku jira fi suurati alkahf fii qisati asxaabi alkahf asxaabi alkahf hadalkooda waxaa ka mid ahaa inahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw aw yuciiduukum fi milatihim walan tuflixuu ida abada yacni ninka ay direen raashinka ay u dirsadeen waxay dhahen walyatalaaf walaa yushcirana bikum axada hadsanqarh yar haysto qofna yaanu idin dareensiin waayo hadday idin ogaadaan dhagax bay idinku dilayaan ama waxay idinku celinayaan diintii aada ka timaadeen haddii diintaa laydinku celiyo khasabbaha laydinku celiyana weligii liibaani maysaan walan tuflixuu idan abada marka ikraahu hadduu cudurdaar yahay fii xaqihim dee kufriga lagu khasbay falaa xukumay waayeen wadaahiru qowlihim anahum yarawna ana likraha bilkufri laysa bicudri culimada sheegtay in aayaddaa sidaa loo daliishadayna waxaa kamida ah sheekh ashinqiiti raximah llah fi adwa lbayaan waxaa kaloo taa xoojinaya bay idhaahdeen qolooyinka yihi ikraahu cudurdaar umadii hore uma ahayn xadiidka ibnu maaje nebigu uhi in allaha tajaawaza lii can ummati can ummati alkhaطأ wاnisyaan wama stukriu caleyh ilahay ummadeyda wuxuu iga dhaafay oo aan uqabanayn ku qabanayn una qorahayn wixii ay kama uga dhaca iyo wixii ilow uga dhaca iyo wama stukriu caleyh wixii lagu khasbo marka ummadayda taasaa laga dareemayaa alcudru bilikrah inuu yahay min khasaa'isi hadihi اlumma taasi markaa waa jawaab weeye jawaabta labaad waa in la ihaahdo in alicdaara bidikray mutacaliq bilaqwaali la bilafcaal ninkani waxaan uu sameeyey halaguma khasbae ficil buu ahaa ikraahuna wuxuu cudurdaar noqdaa haddii qofka qowl lagu khasbo haddii ficil lagu khasbo cudurdaar ma noqdo wama fi xadiiina waa min qabiili afcaal qowlkana waa marwiyu can xasan اbصri wاlawsaaci iyo saxnuun min almalikiya lakin jamaahiir اculamaa lam yufariquu bayna اlikraahi calى اlqowl wاlikraahi calى اlficl may kala geyn qofka haddii qowl lagu khasbo iyo haddii ficil lagu khasboba khasbitaankaasi cudurdaar buu noqonaya bay dhaheen licumuumi اlaaya ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaan sababu nuzuulka aayaddu ha noqoto camaar oo lagu khasbay hadal kufriga inuu yidhaahdo laakiin dee sababu nuzuulku ma taksiisiyo aayadda xadiidka sababulwuruudka u yahayna ma taksiisiyo bal alcibratu waa bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab daliil kale tafriiqinaya qowl iyo ficil oo odhanaya qofka haddii qowl lagu khasbana ikraahu waa cudurdaar haddii ficil lagu khasbana cudurdaar maahana lama hayo culimada sheegtay waxaa kamida ah ibnu caiya fi tafsiiri almuxarir alwajiiz oo tafsiir aada u qiimo badan qowlka saddexaad wuxuu leeyahay ikraahu waa cudrun sawan ukriha alinsaan calaa qowlin aw calaa ficlin sawan kaana alinsaanu min hadi lumma aw min gayriha waayo ninkan saynu dhaahnaa wuxuu qowlkan leeyahay ina arajula lam yakun mukrahan fi lxaqiiqati lamama khasbinba oo lama dooransiin bayna alqatli wataqribi lisarf lama odhan kala dooro in lagu dilo iyo sanamkaa inaad samayso waxaad ugu dhawaanayso o aada ku weyneynayso ee waxaa la kala dooransiiyey bayna an yarjica wa bayna an yuqariba lisanam inuu noqdo ila laa yajuuzu axad baa lahi qof lama dhaafayn ilaa uu wax sanamka u dhaweeyo markaa laba kala dooro baa yihi inaad iskana halkaa ka noqoto iyo inaad sanamkan waxaad ugu dhawaanayso aada samayso labadaa kala doona lagu marka mukrahba mu aha ina khiyaar buu lahaa oo waxaa u furnayd inuu iska noqdo marka isagoon mukrahayn buu sameeyey dabxi markaa shirki ah saasuna naarta ku galay waxaad odhan kartaa markaa hadduu arrinku sidaa iyo ka kale maxay u dileen sooma lakin kale markuu uhi ma kuntu liuqariba shaya liaxadi dun allah ma kuntu liuqariba liaxadi shaya dun allah yay dileen sooma maxay kan u dileen markuu saa yihi hadday u furnayd inuu iska noqon karo sababtay u dileen maaha ayay leeyihin culimada samteri lam yaqtuluu liikhtiyaari rujuuc tarki dabxi sababta udileen maha inu anu waan iska noqonayaa sanamkiina waxba gawrici maayo sabab kale ayay udileen sababta kale waa maxay sababta kale waxa weeyaan ana arajula aqdama calى اlficli ana arajula istakafa bisanamihim ra-w ana arajula istakafa bisanamihim waxay u arkeen inuu sanamkoodii quursadu yaraystay hadalkiisana way ka dhex muuqataa ma kuntu liuqariba liaxadi shayئa dun اllah marka inuu yihi waan iska noqonayaa looma dilin oo taasi waa u furayd labadoodaba ee waxaa loo dilay inuu sanamkii yaraystay hadalkiisa ayay taasi ka dhex muuqataa ninkan kale inaanu mukrah ahayn kan aynu ka hadlayne la dilay waxyaaba xoojinaya waxaa kamid a ah riwaayadda ibn abi shabe waxaa ku jirta annahum qaaluu lahu qadim walow dhubaaban inay ku yidhaahdeen waaru xun sanamkan yani ku weyne wax qurbaano u samee duksi baa noqdee faqaal waaysh dubaabun duksi muxuu yahay yani muxuu kalifayaa deetana intu soo qabtay uu dilay marka inaanu mukurahayn bay taasina xoojinaysaa ficilkan uu sameeyey ficil uu karahsanaa uu dhibsanaya aanu ahayn ee wax la fududaa inuu ficilkiisu ahaa fahada yushcir anahu lam yakun mukrahan culimada markaa sheegtay inaanu mukrah ahayn ninkani waxaa kamid a sheekh saalex ale sheekh kitaabkiisa atamhiid sharxi kitaab الtawxiid waana kitaab cadiim weyi min acdam اlkutub alati shurixat bihada kitaab kitaabkaas fawaaid nafiisa ayaa ku taal qowlka afraadna wuxuu leeyay maxaa baynu iska wareerinaynaba qisaduba may sugnaan be waa daciif be sheekh ibn cuthaymin baa kamid a culimada markaa jawaabaha jawaabta jawaabo ay ku jirto keenay waxaa la odhan karaa taa waynu dhamaynin soo ma khulaasaduna maxay noqotay yaana ninkan in aanu mukrah ahayn inay u badan tahay hadduu mukrah ahaana inaanu in aanu cudurdaar umadii hore u ahayn qaraa'inta tusinaysa inaanu mukra ahayn ahaynna sheegay waxaa la odhan karaa xadiidkan mi aanu ka hor iman ahayn xadiidka masalada aynu ka hadlay mi aanu ka hor iman ahayn xadiidka uu rasuulku yihi laa tushriku bilahi shaya wain quictum waxuriqtum shirki weligiina samaynina xataa hadday gaadhayso in laydin jarjaro oo laydin gubo taasi miyaanay markaa daliil u ahayn ikraahu inaanu qofka shirkiga cudurdaar ugu noqonayn waxaan leenahay daliil uma aha waayo meesha aayad baa taal ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan xadiidkii aayaddana waa in macno isugu iman karaan laysku waafajiyo macnahaasina waxa weyaan in la yidhaahdo almuraadu bاlxadiiثi annahyu can الshirki bاlqalb manaa xataa haddii laydinku khasbo shirkigi inaad qowl ahaan u tidhaahdo ama ficil ahaan u samaysaan qalbiga shirkiguu idinka gelin oo ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan qofka qalbigiisa lama khasbi karo hadduu carabka ka kufriyo ama xubnaha qalbigana iimaanku ku sugan yahay markaasubuu ikraa cudurdaar noqonaya laakin haddii marka la khasbo maca qalbiga uu ka kufriyo ama shirki ka sameeyo kaasi cudurdaar u noqon maayo culimada sidaa xadiidan ku tawjihisa waxaa kamid ah ibnu xajar alhaytami ashaafici kitaabkiisa alqowl lmubiin bisharxi arbaciin kitaabka arbaciinka ayuu ku sharaxa waayo qisadan iyo aharkani waa min aqwa adila adaalati calى buطlaani qowli man zacma min almutaahiriin ana mafhumay اlcibaada wالshirk yushtarط fihima اctiqaadu macna min macaani rububiya fi lmacbudi min duni illah in badan maynu ku celcelin qowl aan jirin culimadii hore dhexdooda o axad min aلصaxaaba walaa min الtaabiciin walaa min atbaci الtaabiciin walaa axad min aimati اlarbaca walaa axad min alaima aladiina jaءuu bacdum aanu odhan oo ah marka laga hadlayo mafhuumka cibaadadiya shirkiga in la yidhaahdo cibaadada mafhuumkeedu waa ictiqaad rububiya faman ictaqada arububiyata fi llahi waxdahu waa muwaxid waman ictaqada arububiyata aw maca min macaani rububiyati fi gayr illahi fahuwa mushrik shirkigana mafhuumkiisu waxa weeye waa ictiqaad rububiya waman ictaqada macna min macaani rububiya fi gayr illahi fahuwa mushrik waman lam yactaqid fi gayr illahi macna min macaani rububiya falaysa bimushrik wa wain facala maa facal hataa cibaadaadka qaarkood ilahay cid aanayna u sarfiye taakiriinta qaarkood baa sidaa taqriiriye baynu ihi khilaafkan faraha badan ee inta dambe sheikhu islaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala iyo intii ka dambeysay ilaa alimaam maxamed bin cabdilwahaab ilaa waktigeennan masaaisha tawxiid uluhiya galayna taasaa u sababa baynu nihi inay muran aan hore u jirin keeneen oo shirkiga gebigiisiiba ay ku ururiyeen ilaahay cid aan ahayn in rabbinimo laga aamino kuliyan oo juziyan cibaadada gebigeediina ay ka dhigeen in waxa weeyaan ilaahay uun rabbi laga aamino cibaadatu gayr illahina inay tahay ilaahay cid aan ahayn in rabbi laga aamino kuliyan oo juziyan waana ta keentay laa ilaha illa inay tafsiirkeeda ka dhigeen laa khaaliqa ila allah iyo laa qaadira cala اlاkhtiraaci ila اllah ilaahna macnihiisa ay ka dhigeen bimacna rab iyagoo khilaafay nusuustii kitaabka iyo sunnaha iyo aqwaashii aimada luqada iyo aimadii waxa weeyaan tafsiirka intabana waynagi akrinay daris duruusta kamida ah masaladaas aynu ku dheeraanay oo aynugu soo martay markaynu marayna waxa weeyaan eh, tafsiir tawxiid ayaynu aada uga hadalnay aharkani haddaba wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qaacidada noocaasiya baadilnimadeeda aada u tusinaya nimankan sanamka dul fadhiyay miyay ku yidhaahdeen ictaqid ana sanamana rabbun waxaad aamintaa ninow sanamkaygan inuu rabbi yahay ama sifaadkii rabbi wax kamida inuu leeyahay ictiqaad oo aamin miyay yidhaahdeen lam yaqulu shayan min dalik qarin walow dubaaban yacnaa wuxuun samee aada sanamkan ugu dhawaanayso walow ha noqdo inaad sanam di inaad duksi disho biqasdi ataqar biqasdi tacdiim ataqarub ilaa hada sanam iyadoo qasdiga aad ku dilaysaa u yahay sanamkan inaad weynayso ood ugu dhawaato soo waadix maha taasi markaa maay maxay tusinaysaa intaa markuu sameynay naar buu ku galay oo lama oran ninkani sanamkan rabbi uma ictiqaadin sifaadkii rabbi wax kamidana uma samayn duksiyaruun buu u dilay tacdiiman wa taqaruban lahu kuwa dadka dhintay u gowracaya kuwa jinka u gowracayana hada xukmuhum ha aaminaan cidda ay u gowracayaan inay rabbi yihiin ama macaanidii iyo sifaadkii rabbi wax kamida inay leeyihiin ama intaa midnaba yaana aamina oo ictiqaadhum fi ruwiyati صaxiixa noqdo mia bilmia boqol kiiba boqol mid sax laakiin waxay sameeyeen ha noqdo inay xayawaan dilistii ama gowricistii ilaahay cidaan ahayn ku weyneynayaan ama ugu dhawaanayaan intaas ayay mushrikiin waxa weyaan ay ku noqonayaan oo sida iimaanku u yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad ayaa kufriga oo shirkigu uu ka mid yahayna yaxsulu bilqowli wاlcamali wاlictiqaadi washak horena waynu sheegnay mas'alada masaaisha isha iyo raadka kule inay ka mid tahay masalaة اliimaan oo caqiidat lirjaagi ahayd iimaanku inuu tasdiiqoo qura yahay ayuunbay usoo rareen masaa-ishii waxa weeyaan tawxiidkana oo iimaankii waxay ka dhigeen uun in ilaahay rabbinimadiisa la rumeeyo shir kufrigiina waxay ka dhigeen uun taadidkeeda oo waxa weeyaan in rabbinimada rabbi subxaana watacaala laga kufriyo ama cid aan ilahi ahayn rabbi inuu sheego wجه dilaalة اأhر calى maqsud الbab waxa weeye fi qawlihim fي qowlihi faqarba ذubاbا fakhalow sabiilahu fadakla الnar qowlkaasi wuxuu tusinayaa yadul ana qatlahu ذubaaba lلsnm wuxuu tusinaya ana qatlahu ذubaaba lلsnm dilista uu dilay duksigaas snmka awgii uu dilay taqaruba ilayh وatacdiima lahu isagoo ugu dhowaanayo oo ku weyneynaya kana sababa lidukuulihi naar inuu sababu ahaa gelista uu naarta galay wamaa kaana saban lidukhuuli naar fahuwa muxaram wax kastoo laynoo sheegay naarta gelisteeda inuu sabab u yahay inu xaaraan wax kastoo la yihi naar baa lagu galay qof sameeye baa naar ku galay waa xaaraan sanamka iyo qabriga sanamka iyo malaga sanamka iyo wariga sanamka iyo geedka iyo dhagax wax farqiga udhexeeya ma jiro marka maslaة اcibaada laga hadlayo oo mid kamida kuwa aynu sheegnay oo in la caabudo xaq ulihi ma jiro la اmalk wala الnabiy wala اwaliy wala waxaan saa ulehay qaar baa odhan doona dee kani sanam buu wuxu gowracay anaguna weli baan wuxu gowracayna ama nebi baan u gowracayna gawracu waa cibaado malagna lama siin karo nebina lama siin karo sanamna lama siin karo jiniyo insi lama siin karo mid nool iyo mid dhintay midnaba lama siin karo waa qaacidada aynu kusoo baranay alqawaacid alarba oo ahayd shirkigu inuu sidiisa qabiixu yahay sidiisa u foolxu yahay shirkigana xaqiiqadiisu ay tahay jaclu shayin min xuquuq illahi wa khasaaisi ligayri shirkiguna sidiisa qabiixun bidaati inuu yahy sidiisa inuu ufoolxu yahay biqadi nadri can ilmushraki bihi ciddan ilahay loo sharik yeelay cidda doonaysaba ha noqoto cid mucadama ha noqoto o ilahay agtiisa manzilo ku leh ama ha noqoto geed iyo alamru fi dalika sawa wa hada macna la ilaha ila اllah qala fihi masail alula tafsiru qawlihi tacala ina asalaati wa nusuki tafsiirkeedana waxaynu ku sheegnay salaada in looga jeedo salaadaha oo dhan faral iyo sunnaba annusukna fi hadihi alaaya in looga jeedo addabx waana sida musanifku raxima llahu tacaala uu maray ee aayaddana u daliishaday athaaniyatu tafsiru fasal lirabbika wanxar tafsiirkeedana waxaynu sheegnay inuu yahay ana allaha amara biikhlaasi salaati bianwaaciha wa ikhlaasi dabxi lcibaadiyi lahu inuu ilaahay addoomaha amray salaada noocyadeed oo dhan inay daraaddii u tukadaan gawraca cibaadadaana inay ilaahay u gaar yeelaan xidhiidhinta salaada iyo gawraca la xidhiidhiyana waa daliilu calaa ana dabxa cibaada wuxuu daliilaya gawracu inuu cibaado yahay sida salaadduba mar hadduu cibaado yahayna ilaahay cid aan ahayn haddii loo sameeyo shirki buu noqonaya sidaa salaadaba ilaahay cid aan ahayn haddii loo tukadaa shirki u noqonayso athaalithatu albudaatu bilaabista lagu bilaabay bilacnati man bilacni miyaad uqalbisa bilacnati taabaa la socodsama bilacnati man mid nacdashii in la sheegay dabaxa ligayr illah lacana allahu man dabxa ligayr اllah lacana allahu man lacana waalidayhi lacana allahu man gayara manaar اlard tee baa loo horreysiiyey ligayr illahi qofka u gowracay nacdashada nacdala sheegista la sheegay sababtuna waa maxay waa likowni dalika acdamu dunuub dembiyada la sheegayo kuwa kaleba waa dembiga u weynkaasi oo dee waa shirki marka waxaa loo sheegay liahamiyati taxdiiri minhu ahamiyadda ay leedahay dadka in looga digo oo ilaahay markuu xuquuqda sheegay wuxuu u hor sheegay tawxiidka wacbud llaha buu hi waxyaabaha uu nahiyey markuu sheegayna wuxuu u hor sheegay shirkiga walaa tushriku bihi shay-an taasina waxay daliil u tahay saynu hore usoo aragnay ana acdama ma amara allahu bihi altawxiidu wa ana acdama ma naha llahu canhu ashirku araabicatu lacnu man nacdasha la nacdalay mid lacana nacdalay waalideyhi labadiisa waalid wa minhu kaa la sheego lacnu waalideyn waxaa kamid a an talcana inaad nacdasho waaliday rajuli nin labadiisa waalid fayalcana arrintaas sababteeda isaguna u nacdalo waalideynka waa masaladaynu hore uga hadalay oo lacnu lwaalideyn aw sabuhumaa yakunu mubaasharatan wayakunu tasabuban oo inaad toos u caydo oo qofku idhaahdo maalan lacana allahu waalidkii dabeetana uu sheego iyo inuu sababsado sidan sheekuba uu sheegay waana sida xadiida ku xusan oo nebiguna uu sheegay ui yasubu aba rajul fayasubu abaahu yasubu umahu fayasubu umahu marka dembiga in mubaasharata loo sameeyo ma banaana in sabab loo noqdaana ma banaana alkhamisatu lacnu man nacdasha mid la nacdalay awa muxdithan mid wax la soo dariyey hooyey wa huwa muxditku arajulu weeye yuxdiu shay-an shay samaynaya shaygaasoo yajibu waajibay fiihi dhexdiisa xaq llah ilahay xaqiisu deetana xaqii ilaahay in laga oofiyo ayuu diidayaa qofkani oo uu ka difaacaya tusaala uu zinaysanaya xaddu zina in lagu oogo u diidaya ama waxbuu xadaya gacanta in laga jaro ayuu diidaya waxaanaynu sharaxa ku sheegnay ana alixdaatha yashmal alixdaat fi اddiin kalbidac walixdaat fi umuuri الnaasi wa xayaatihim kaljaraaim labaduba inay soo gelayaan baynu sheegnay asaadisatu lacnu man mid nacdasha la nacdalay ayara bedelay manaar alard calaamadaha dhulka wa hiya manaaru ardigu almaraasimu waa calaamadaha alatii taasoo tufariq kala soocaysa beyna xaqika xaqaaga dhulka ku leedahay wa xaqi jaarika iyo xaqa jaarkaaga fa tugayiruhaa calaamadahaasad bedelaysaa bitaqdiimin baad ku bedelaysaa inaad taada hore u dhigto aw taakhiirin ama qofka kale tiisa inaad dib u riixo marka manaaru ardi waa calaamaat alardi wa xuduuduhaa iyo xuduuddeeda wey waayo waxaa kaloo soo gelaya sidaynu sheegnay takyiiru calaamaati turuq wadooyinka calaamadahooda in la bedelo oo calaamadii laga jarjaro ama la masaxo ama kuwo kaleo kuwii loogu talagale nabadgelyada waddadu ay ku jirtay aan ahayn la sulo waxaa kaloo soo gelaya takyir اxuduud bayna الshasi wالsuuq qofka iyo suuqa yanaa xadka udhaxeeya inuu qofku bedelo dee tusaale ahaan bakhaarkiisii markuu dhisayo wadadii suuqee dadku ay wada laayeen uu soo galo hore uu soo galo xadkiisii hore uu mariyo xadiidku waa caam asaabicatu alfarqu farqiga udhexeeya bayna lacni lmucayani qof mucayan oo hebela ah in la nacdalo walacni ahli lmacaasi iyo dadka macaasida sameeya in la nacdalo cala sabiili lcumuum si caama ah iyadoon qof gaara la sheegayn loo nacdalo markaa farqiga udhexeeya waa maxay wuxuu ishaaraya musanifku ka labaad inuu jaa-is yahay walacnu ahli lmacaasi cala sabiili lcumuum inay banaan lacana allahu lkaafiriin lacana allahu aalimiin lacana allahu saariqa qof waa lacni waصfi iyo sifo ku xidho wey qof mucayana aan lagu wajihin ka ka hore oo ah lacnu inaanu jaa ahayn saasuu ishaaraya musanifu masaladuna waa waa masale culimadu isku khilaafeen allacnuna lahu xaalaan xaalataan suu musanifku ishaaray xaaladda koowaad lacnu muطlaqu inuu noqdo lacnigu mid mulaqa wa huwa lacnu mutacaliq biاlawsaaf waa lacniga sifo ku xidhan shaksi gaar aan ku wajahnayn sida tusaalayaashii aynu sheegnay lacana llahu lkaafiriin lacana allahu lmunaafiqiin lacana allahu lyahuuda wanasaara itakaduu qubuura ambiyahi masaajid lacana allahu saariq lacana allahu man dabaxa ligayr illah lacana allahu lqaatil lacana allahu man lacana waalidey lacni mulaqa baa la dhaha wasfiguu ku xidhan yahay noocaasi waa ja jaa jaa fi nusuus sharciya kaiira in badan u nusuusta ku yimi waana jaa-izu bilijmac idaa warada fi nusuus oo jinsi dad ah oo macaasi sameeya haddii nusuusta lagu sheegay la nacdalo waad nacdali karta haddaan nusuusta lagu sheegin maya oo lacnu sinfi min annaas lam yarid fi nusuusi lacnu gayru jaa-is wey sinfi dadka kamida nusuusta lagu sheegin nacdashiisa bilwasfi lagu nacdalay ma nacdali karta lakin haddii nusuusta lagu sheegay waad nacdali kartaa nusuustana aad bay ugu badantay lacana allahu akila riba lacana allahu musawiriin lacana allahu saariqa yasriqu lbayda lacana allahu man lacana waalidey lacana allahu man awa muxdithan man axdaa fiina xadatha aw awa muxditha facaleyh lacnat اllahi wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin nacam lacana allahu lyahuud xurimat calayhim الshuxuum fajamaluuha fabaacuuha lacana allahu lmutashabihiina min الrijaali bالnisa wاlmutashabihaati min الnisaءi bالrijaal aad bay u fara badanta waay xaaladda labaad waa lacn mucayan oo qof mucayana in la nacdalo yatacalaq lacn bimucayani macluum satara lacn allahu fulan ibnu fulan qof gaaraad lacnigii ku wajahaysa ka qofkaasina saddex xaaladood midkood buu yeelanaya xaaladda koowaad inuu yahay an yakuuna muslima saalixa laa yastaxiqu lacna inaad nacdasho muslim saalixa oo wax lagu nacdalo aan falacnuhu muxaramu bilijmac ka in la nacdalaa waa xaaraan biijmac lculamaa bal waa kabiira min kabaa'ir اdunuub imaamu nawowi baa ka mida ah culimada soo rartay ijmaaca wuxuu yihi kitaabkiisa aladkaar faslu iclam ana lacna lmuslim almasuul xaraamu biijmac muslimiin wayajuusu lacnu asxaabi alawsaafi almadmuuma labadaasuu meesha ku jamciyey xaaladda labaad an yakuuna muslima munxarifan mustaxiqa lilacn waa inu muslimkaas yahay muslim wadada saxdaa ka leexsan oo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala in laga eriyo laga didiyo ama lagu habaaro arrinkaa mudan hadihi hiy sura alati ikhtalafa fiha alculamaa fi xaqi lmuslim suurada iyo masalada ay culimadu isku khilaafeen qowla koowaad wuxuu le laa yajuusu dalik ma banaana muslim walow faasiq munxarifaba ha noqdee muslim mucayana in la nacda lama banaano waana qowlu jamaahiir lculamaa waxaanay daliishanayaan axaadiida si guud u diideysa lacniga ka xadiidi samura ibnu jundub fi abi dawuuda watirmidi laa talaacanuu bilacnat illah nacdasha ilahay isku nacdalina wa minha ma rawaahu axmed cali bn mascuud laysa almuminu bالطacaan wala lacaan wala biاlfaaxishi wala biاlbadi waxaa kale daliishadeen nacdasha nebigu uu nacdalay nahyiga uu nebigu nahiyey can lacni shaarib اlkhamr bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa qowlka labaad wuxuu le yajuusu dalik mar hadduu qofku sameeyey wax markaa in la nacdalo sababayo oo keensanayo nacdasha uu ku mutaysanayo wa qowlu bacdi alculamaa waxaanay xujaysteen axaadiid uu ka mid xadiidka tabaraani uu wariye o xadiid cadiima oo ku saabsan sida islaamku u weyneeyey jaarnimada waa xadiidu abi juxayfa nin baa rasuulka u yimi yashkuu jaarahu jaarkaygii baa idhibay buuri faqaala nabiyu irax mataacaka calaa ariiqi alaabta gurigaaga taal intaad soo saarto wado wadooyinkaa kamida ku daadi faaraxahu fajacala naasu yamuruuna calayhi wayalcanuunahu dadkaa soo mara ninkii war habelo maxaa kugu dhacay gurigaaga kaa soo saaree alaabta banaan kuugu soo qubay suu ihi jaarii fulan yudiini ninkan hebel aanu baa idhiba sigaan gurigii ka fadhiin waayo dadka waxay bilaabeen ninkii nacdalaan shakhsigii bay nacdalayaan fajaءa ilى الnabiy faqala ya rasuul a laqitu min الnaas kii la nacdalayey baa warkii maqlay oo rasuulka u yimi dadkii dhib baa iga soo gaadhay qaala wamaa laqiita min maxaad kala kulanta qaala yalcanuunanii aniga ayay shaksiyan ii nacdalayaan qaala qad lacanaka allahu qabla الnaas rasuulku ugama jimcin wuxuu ihi ilaahay baa dadka hortood ku nacdalay faqaala inii laa acuud waxaa laygu nacdalay mar dambe u noqon maayo jaarkayga dhibi maayo fajaءa aladii shakaahu ilى الnabiyi faqaala irfac mataacak faqad kufiit kii alaabta banaanka dhiga uu yihi baa nebiga u yimi rasuulku wuxuu amray inuu alaabtiisi guriga ku ceshado waxaanuu yihi alaabtaada guriga ku celi waa lagaga filaaday ninkii miyaanu nebigu iqraarin shaksiga mucayankaa nacdashiisa dadki way nacdalayeen isagii baa u yimi o yihi dadkiibaa aniga ay nacdalaya rasuulku ma odhan inay ku nacdalaan waa khalad wuxuu yihi ilahay baaba ku nacdalay iyaga orto waxaa lamid a ah xadiidka uu jaabir wariyey ana nabiya mara calaa ximaarin qad wusima fii wajhi waa rasuulku soo maray dameer wejiga laga suntay soomaaliduna aad bay taa u sameeyaan faqaala lacana allahu aladii wasamahu ma dadkao dhan baa dameerkan wejiga ka suntay mise shaksi mucayana shaksi mucayan rasuulkuna alayh salatu slam wuxu uhi ilaahay nacdalo kii suntay waxaa la mida ah xadiidka bukhaariy muslim wariyeen can abi hurayra إذا dعى الرجل امرأته إلى فراaشhi فأbت فbاta غضباna عaليها لacنتha المaلاaئكaةu حatىa تصبح waa gabadha mucayankee ninkeedii cudurdaar la-aan ku diiday malaaigtaa nacdalaysa ilaa waagu u baryo malaaigtuna waa macsuumiin ay xaq tahay in lagu daydo marka masaladaas labada qowl aynu sheegnay adiladaas ayay kala deliishadeen wallahu aclam bاraajix aلthaaminaةu hadihi اlqisaةu qisadan alcadiimatu ee weyn wahiya qisaةu dubaab wey waa qisada duksiga duksi dilistii baa sabab u noqotay nin inuu naarta galo qasdiga la socday awgii duksi dilistii oo la diidayna waxay sabab noqotay in janno la galo qasdiga usocday la socday awgii ataasicatu kownuhu uu yahay ninkaasi dakala naara naarta mid galay bisabi dalika dubaab duksigaas sababtiisu naarta ku galay alladii duksigaas oo لم yaqsidhu inuu sanamkaa ugu dhowaado aanuu qasdin yaعnaa qasdigiisu muu ahayn buu leeyahay tacdiim الsanam wataqaruba ilayh oo haddaa muxuu u dilayay bal facala wuxuu u sameeyey takhalusa min sharihim sharkooda inuu ka badbaado ayuu marka ereygaa lam yaqsidhu waa mushkil haddaanuu uba qasdin ficilka siduu naar ugu galay qofku waxaanu ficil aan u qasdinba oo dee khaطan uga dhacay tusaale ahaan walihaada sheekh cabdalla duweysh oo kitaabkan masaa'ilkiisa sharaxay oo atawdiix lmufiid limasaa'il kitaab الtawxiid qoray waxa uu ku awilay hadalkan sheeka biqowli yihi ay lam yaqsiduu qabla an yatlubuu minhu intaanay ka dalbin inuu duksi u dilo sanamkan inuu sanamkan daraadii wuxu dilo wala waxaas duksi ha noqdee muu qasti qastigiisu mu ahayn nin sanamkan usoo safray oo siyaarada sanamkan usoo baxay iyo inuu qurbaan u geeyo marka hore ma ahayn nin iska safarsanaa buu ahaa deetana qoladaasa meesha ka heshay <clears throat> kadib markuu sharkoodii ka baqay ayuu taqaraba xiinaidin bidalika dubaab takhalusan minhu ayuu sanamkaa dilistiisa sanamka ugu dhawaaday duqsigaa dilistu sanamka ugu dhawaaday si uu badbaado macnuhu maaha walaysa macnahu anahu lam yaqsidu mulaqan umaba qasdin macnuhu maaha waxaa la odhan karaa anu sheekhu ujeedaa lam yaqsidhu maana isaga qalbigiisa kamay soo go waa lagu khasbay taasi waxay ansixi kartaa uun haddii aynu nidhaahno alikraahu lam yakun cudran fiihim ikraahu agtooda mukrah buu ahaa ikraahuna agtooda cudurdaar mu ahayn ila goormaa la odhan karaa umu qasdin oo qalbigiisa arrintani kamay soo go-in de waa haddii uu ficilka uu sameeyey oo dirqin la dirqiye awgeeda uu sameeyey marka muxuu naar u galay baa imanaysa soo maa dee masaaishii baa imanaysa ikraahu cudurdaar mu ahayn fi xaqihim masaaishaasa imanaysa marka waay sheekh albani raximah llahu tacaala mas'aladan ah, masalada ka dambeysa wey alxaadiyata cashara masalada koob iyo tobnaad ana aladii dakala naara ka naarta gala muslimin wey lann low kaana kaafira hadduu gaal ahaan lahaa lam yaqul ma yidhaahdeen dakala naara naartu galay fii dubaabin buu ku galay tobnaad waa maxay bal akri fi qulubi ish fi qulubi lmuminiin ima ma taas waan ka booday markaan qorayo sharaxaan ka booday taas waay alcaashiratu masalada tobnaad macrifatu qadri shirki shirkiga qadarkiisa in la garto ee xumaantiisu ay ku weyn tahay fii quluubi lmuminiin muminiinta quluubtooda kayfa sabra bal eeg siduu ugu sabray dalika kaasi cala qatli dilka walam yuwaafiqhum kumana waafiqin calaa alabi wixii ay ka doonayeen inuu sanamkan qurbaan u sameeyo maca kawnim iyadoo lala qabo inaanay ka maca kawnim iyadoo lala qabo ahanshahooda ay yihiin lam yatlubuu inaanay ka dalbin isaga ila alcamala daahira oo qalbiga ka gaalow may odhan oo sanamkan itiqaad camal muuqda ayuunbay ka dalbeen marka macnaheedu waa dee mukrah buu ahaayo waxa u furnayd inuu ficilka daahirkaa iska sameeyo isagoo iimaankiisi iyo tawxiidkiisina qalbiga ku haysta laakiin taa waxa u diiday shirkigaa aada qalbigiisa ugu weynaa walihaada wuxuu doortay in la dilo intuu wax shirkiya ficil ahaan u samayn lahaa markaa sooma soo ma aragti sheekhu inuu ishaarayo inuu ninkani mukra ahaa oo ay u furayd inuu camalkaa ay ka dalbeen daahiran u sameeyo oo maca dalika uu ka tegey sababta uga tegayna ay tahay shirkiga iyo foolxumadiisa oo qalbigiisa aada ugu weyneed alxaadiyata cashar masalada koob iyo tobnaad ana aladii ka dakala naara naarta galay muslimun muslim buu ahaa marka hore yani intaanu ficil ka samayn muslim buu ahaa lanna low kaana kaafiran hadduu gaal ahaan lahaa lam yaqul ma yidhaahdeen dakala naara naartuu galay fii dubaabin duksi uu sanam u dilay sababtiibuu ku galay lama yidhaahdeen marka hadalka sheekha macnihiisu waa maxay ma markan uu duksiga dilay dabadeed buu muslim ahaa maya macnuu waxa weeye muslimun qabla an yuqariba dubaab laa bacdo markii horu muslim ahaa marka wuxuu islaamnimadiisii ku seegay naarna ku galay duksiga uu sanamka awgii u dilay haddii markiisi horeba uu gaal ahaa dee lama yidhaahdeen duksi uu sanam u dilay buu naarta ku galay taasi dee waa sii siyaadineysaa cadaabkiisa lakiin kufrigii marka horeba uu ku sifaysnaa ayaa xataa tan haddaanu samayn lahayn oo ku dhiman lahaa naarta uu ku geli lahaa masaladan sheekh اlalbani raximah اllahu tacaala istashkalahaa min almusanif wuxu uhi sidan u leeyahy maxamed bin cabdilwahab istishkaalkiisuna wuxuu ku dhisan yahay ana muraad almusanif ana aladii taqaraba ila sanam biqatli dwaab muslimun bacdama qadama cala taqriib lisanam wuxuu u fahmay sheekhu inuu markuu sanamkaa duksiga dilistiisa ugu dhowaaday dabadeed buu muslim aha say taasi ku dhacaysaa buu leeyay waxaan uu sameeyey hadduu yahay waxa weeyaan shirki siduu muslim sii yahay weli waxaan uu sameeyey haddaanu shirki ahayna muxuu naarta u galay lakin ishkaalkaa jawaabtiisa waynu sheegna waxu uhi sheekhu wuxuu u jeedaa intaanu ficilkan uu ku kufriyey naarta uu ku galay aanu samayn ayuu ahaa maxay ayuu muslim ahaa ishkaala kalena waxa weeye hadduu muslim ahaa oo ficilkana ikraahan uu u sameeyey sideebu isagoo mukraha naarta u galay ishkaalkaa laftiisa hadalka shekh albani oo ku jira wainii la astankiru min hada alxadiid dukuul rajuli الnar fi dubaabi liana daahira siyaaqihi anahu inama facala dalika khawfa min alqatl aladi waqaca lisaaxibih marka taasi waa ti aynu ishkaalka waa kaynu ka jawaabnay ishkaalkii ahaa ninkan haddii lagu khasbay inuu duksigan sanamkan u dilo oo mukra uu ahaa siduu naaru galay jawaabtu sama inaan sheegin iyo aqwaasha ku jirta is ishkaalka aynu ujeednaa kaa maaha waa kan kama anani astankiru qowla alimaam moxamed ibn cabdilwahaab fi lmas'ala alxaadiya cashara ana aladi dakala naara muslima lannahu law kana kafiran lam yaqul dakala naara fi dubaabin faaqul wajh istinkaar ana hada rajul laa yaklu xaalu min amreyn hadalkan sheekana waxaan u diiday buu ihi dee ninkan xaalkiisu laba arimood midkoodubuu noqonay alwl anahu lama qadama dubaaba lisanam inama qadamahu cibaadata lahu tacdiima fahuwa fi hadi xaalati laa yakun muslima in la yidhaahdo markuu sanamkan duksiga u dilay wuxuu sidaa u yeelay caabudis iyo weyneyn awgeed de markaa muslim noqon maayo bal wa mushrikun walaakharu anahu facala dalika khawfa min alqatl labaadna waa in la yidhaahdo maya ee cibaadatan wa tacdiiman uma dilin duksigan ee waa la khasbay oo takhalusan min alqatli ayuu u dilay anahu facala dalika khawfa min alqatli kama taqadam mini wa fi hadi اxaala laa tajibu lahu الnaar xaaladan siduu naar u galay mukrhabaa buu ahay falxukm caleyh biana muslim in lagu xukumay inuu ahaa muslim dakla الnaara fi dubaabi yaabaahu qowluhu tacaala man kafara biاllahi bacda iimanih ila man ukriha waqalbu muطmainu biliman wuxuu hi ninkani laba midkoodu weeye in uu sanamkan duksiga u dilay caabudis iyo weyneyn awgeed e marka waa mushrik siduu maxamed cabdiwahaab u leeyay waa muslim muxuu ishkaalkaasi ku dhisan yahay in hadalka maxamed cabdiwahaab uu yahay markuu duksiga sanamka u dilay dabadeed bu muslimah waxaanaynu ihi maxamed cabdiwahaab qastigiisu sidaa maaha ee wuxuu muslim ahaa qabla dalika dabeetana saara mushrikan kaafira murtada biqatli dubaabi lisanam tan kale uu leeyahay haddii la idhaahdo cibaadatan wa tacdiiman uma samayn takhalusan min sharihim buu u sameeye mukrab u ahaana siduu naar u galay taana jawaabteeda horeynu soo sheegay walihada waxaan idhi ictiraadu sheikh اlalbani calى lmusanif fi hadihi اlmasأalati laysa biwajih لأna اlmusanifa lam yaqul inahu muslimu bacda an qaraba lisanam mu odhan musanifku markuu sanamka wuxuu ugu dhowaaday dabadeed bu muslim ahaa wainama muraadu anahu kana muslima qabla dalik markii hore muslim ahaa wa saara bidalika kaafira ficilkan ah oo qatlu dibaab lisanam buu gaal ku noqday binaan calى anahu lam yakun mukraha taasina waxay ku dhisantahay inaanu mukrah ahayn oo ikhtiyaarkiisa arrintan uu ku sameeyey oo u door lahaa inuu iska noqdo ama inaanu ikraahu ahayn cudurdaar fi lumam saabiqa oo ana ikrah lam yakun cudura fi lumam saabiqa athaaniyata cashar fiihi shaahidun baa ku sugan markhaati lilxadiidi xadidka saxixa oo markhaati furaya eeha aljana janadu aqrab ilaa axadikum midkii way uga dhowdahay min shiraaki nacli indhasha kabtiisa halkaas suulka la geliyo wanaaruna milu dalika wey manaa qisadani xadiidkaas umar khaati furaysa labada nin waa iska socdeen safar bay ahaayeen sanamkan wuxu sameeya baa la ihad ku caabudaysaan aad ugu dhawaanaysaan mid wuu diiday lilaahi wa tawxiidan markiiba jannada midna wixii buu sameeyey markiiba naarta marka ficil aad samayso ayaa sabab u noqon karaa inaad naar gasho mid kale oad samaysaan wuxuu sabab u noqon karaa inaad janno gasho labadu waa ku dhow maqsuudka hadalkana almaqsud min hada waa atarkiib watarhiib oo qofka in jannada la jeclaysiiyo naartana laga baqogeliyo oo addoonku markuu ogaado inay jannadu aada ugu dhowdahay oo dee asbaabtii jannada lagu gelaya ay badan tahay sahlan tahayna dee ilahay buu jannada weydiisanaya walihaada baa nebigu alayh salatu salaam uu yihi qofka ilaahay janno weydiista jannada waxay tidhahda ilahu addoonkaagaasi jannuu ku weydiistaye soo daayo jannada geli arrinka labaadna waa inuu sameeyo wax jannada lagu galo qowl iyo camalba leh wa an yacmala alkhayra binashaain khayrka inaanu ka daalin si dardar iyo firfircooni ku jirto uu u sameeyo oo shayga waxaa laga daalaa markuu culus yahay ama uu fog yahay jannadi waa qariiba wa asbaabuha mutayasira asbaabteeduna aada bay ufududahay fakayfa taksal nabigu alayh salaatu wasalaam markii la weydiiyey ama cama yudkilu اljana wa yubaacidu can الnaar maxaa qofka janno gelinaya naartana ka fogeynaya wuxuu ihi laqad sa'alta can cadiim arrin aada u weyn baad weydiisay waxaa janno lagu gelaya naarna lagaga badbaadaya wainahu layasiiru wainahu layasiiru calaa man yasarahu اllahu calayhi cidda ilaahay ugu fududayana aada buu ugu fududaya arrinkaas waxaa jannada lagu gelaya naartuna aada bay u dhowdahay oo marka addoonka lagu idhaahdo naarti kabta aada xidhan tahay halkaa suulkaagu uu ku jiro way kaaga dhowdahay yakhaafu minha lafihiisu naarta uga baqaya wayatawaqaa min asbaabi dukuuliha wayastaciidu billahi minha ilahay buu ka magan gelayaa naarta naartana adoonku hadduu ka magan galo rasuulku wuxuu inoo sheegay hadduu ilaahay naarta addoon ka magan galo inay naarta lafteedu odhanayso ilahay addoonkaa naarta ka badbaadi asbaabta naarta lagu galana addoonku waa iska ilaalinaya almasalaة aلثaaliثaةa caشhara masalada saddexiy tobnaad macrifatu ana camal اqalb garashada la garto in camalka qalbigu huwa isagoo almaqsuud uu yahay maqsuudka alcadamu ee weyn xataa cinda cabadat اlawthan xataa kuwa asnaamta caabuda yani camal اlqalbi acdam min camal اjawaarix camalka qalbigu isagaa ka weyn camalka jawaarix iimaanka qalbiga ayaa ka weyn iimaanka jawaarixda kufriga qalbiga ayaana ka weyn kufriga jawaarixda oo camal اqalbi huwa اlasl wa camal jawaarixu huwa اlfarcu camalka qalbigu isagaa asalkiia camalka jawaarixduna waa farci walihada baa nebigu uri alayh الsalatu salaam alaa waina fi اlqalbi mudغة ida salaxat salaxa اljasad kul waida fasadat fasada اljasad kul alaa wahiya اlqalb marka nimankani mushrikiinta laftoodu taa waa garanayeen walihaada waxay ku dhahdeen qarib walow dubaaban haddii camalka jawaarixdu uu la wen yahay sanamka iyaga awr u gowrac bay odhan lahaayeen ama dibi ama wanan laakiin duksi aanay iyaguna waxba ka dheefahayn waxbay ka dheefayaan duksiga markuu dilo kadib ayay yidhaahdeen sanamka u dil waayo waxaa agtooda ku weyna qiimaha kuli waa camalka qalbiga oo ah inuu duksigaa u dilo biqasdi الtacdiimi wالtaqarub qasdigaasi oo ah camalka qalbiga kaasaanay doonayeen u socdeen marka araadu xamlahu calى qasdi الtaqriib liلsanam mar hadday kaasi la weynaa kii la weynaa inuu sameeyo ayay ku kalifeen liyatawajaha qalbuhu ilى tacdiim الsanam wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllahu عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi ajmaعin